بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الولاء هذه تني أحكام الولاء أي ولاء الإرث dhaxalka mas-uuliyaddiisii mas-uuliyaddaas axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa walaha iyo axkaamtiisa walaha ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye hore waxaanu ugu soo qaadannay kitaabulfaraa'id markii aanu maraynay asbaabta wax lagu dhaxlo waxaa ka mid ahaa alwalaa alwalaa oo ulajeedada laga leeyahay uu yahay addoonkii adigu aada xuraysay addoonkan adigu haddaad xurayso oo qacasabadiisii iyo qof qaraabadiisii oo dhaxasho la waayo adigaa dhaxlaya marka masaladaasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo walaha yaa iska leh xukunkiisu muxuu yahay yaa yeelan kara masaladaasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo alwalaau waluhu luqatan min luqatin xagga luqada carabiga alqaraabatu qaraabanimo walaha luqada carabiga waxaa lagu yihaa qaraabanimada wa sharcan min sharcin xagga sharcigana cusuubatun waa casabannimo casabannimo casabannimadaasoo sababuhaa sababteedu ay tahay zawaalulmilki milkiga ka zuulidiisii caniraqiiqi addoonka milkigaagii uu ka zuulay bilcidqi bisabab alcidqi xurayn sababteedna uu addoonkii milkigaagu ka zuulay taasaa sabab u ah wuxuu ku leehi sheekhu raximah allahu tacaala walaha sharciga waxaa lagu yihaa waluhu waa casabannimo casabannimadaasoo sababta keenaysa ay tahay milkigaagii oo addoonka ka zuulay milkigaaguna addoonka sababta uga zuulay waxaa weeye bilcitqi bisabab alcitqi yacni waad xuraysay addoonka marba haddii milkigaagi uu ka zuulay ood xuraysay waxaad ku yeelanee alwalaa wax la yidhaah alwalaa walaad ku yeelanee oo qeyb ka mida casabanimada ah, ah. yacni casabanimada waxaa loola jeedaa waa qaraabo oo qaraabadii nasabka aan loola jeedin oo ah qaraabo oo ka timid xagga xoraynta ku timid oo tii nasabka aan loola jeedin man yahbutu lahu lwalaa haada kani man shaksi weeye shaksigaasoo yahbutu lahu uu u sugnaanayo alwalaa-u waluhu uu u sugnaanayo walaha yaa yeesha xukunkan laleeyahay alwalaa oo walaha waxbaa lagu dhaxlaa laleeyahay yaa yeesha walahu oo sharcigu uu siiyey yahbutu lwalaa weluhu wuxuu u sugnaadaa lilmuctiqi qofkii wax xureeyey iyo wa casabatihi casabati lmuctiqi kii wax xureeyey qaraabadiisii casabadaasoo almutacasibiina ee iyagu casabooba bianfusihim nafafyaalkooda ku casabooba wuxuu ku leeyay sheekhu raximah اllahu tacaala walaha wuxuu u sugnaadaa lilmuctiqi wa casabatihi qofkii addoonka xoreeyey iyo kii addoonka xoreeyey qaraabadiisii intaasaa walaha iskale yacni qofkani addoonka wuu xoreeyey addoonkii la xoreeyey wax dhaxla waa la waayey muctiqii unbaa jooga kii xoreeyey bis ayaa jooga muctiqii isagaa yeelanaya walaa-ul irth walaha dhaxalka isagaa yeelanaya haddii muctiqii la waayana kii xoreeyey haddii la waayo yaa yeelanaya walaa-ul irth dhaxalkii walahayaa yeelanaya casabatu lmuctiq kii wax horeeyey qaraabadiisii ayaa walaha yeelanaysa weliba qaraabadaasi labaa loo kala qaaday almutacasib binafsihi almutacasib bigayrihi qofkani ma qof la casabeeya mase waa qof asagu iscasabeeya qaraabadan oo iyagu walaha yeelanaya oo muctiqa dhinaciisa ka imanaya kii wax dhinaciisa ka imanaya waa qaraabadii almutacasibiina bianfusihim nafafyaalkooda casabada ku noqon jiray oon la casabo geli jirin oo kuwan la casabo geli jirin maxay yihiin waxaa loola jeedaa addukuur waa kuwii ragga ahaa yacni muctiqu kii uu dhalay kii uu sii dhalay aabbihiis awowihiis kuwaas ayaa loola jeedaa almutacasibiin bianfusihim kuwaas maxaa baxay almutacasibiin bianfusihim la yidhi waxaa baxay qofkii isaga casabo laga dhigo qofka casabada laga dhigayo isagu walaa-ul irhi waxba kuma dhaxlayo waa haweenkii haweenka iyaga waa la casabeeya yaa casabeeya walaalkood iyo wixii la mida walaalkood iyo wixii la mida ayaa iyaga casabo ka dhiga haweenku marka iyagu walahaku wax kuma dhaxlaan ilaa waxay walaa haweenku wax ku dhaxli karaan inay iyadu muctiqo tahay oo iyadu wax waraysa bis dhinacaasay ka iman kartaa iyadu haweenaydu hadday cidqigii la baashirtay oo iyadu addoonkii ay xuraysay addoonkaas la xureeyey hadduu dhinto qaraabadiisiina la waayo yaa dhaxlay haweenaydii xoraysay muctiqadii tii xuraysay iyo qaraabadeedii ayaa dhaxlay laakiin iyadu kama iman karto jaanibka muctiqa safkaas kuma iman karto maxay ku iman kartaa iyadu haweenaydu walaa-ul irti maxay ku yeelan kartaa inay iyadu cidqiga la baashirto oo iyadu wax hurayso bis yahbutu lwalaa waluhu wuxuu u sugnaadaa lilmuctiqi wa casabatihi kii wax horeeyey ee qaraabadiisii qaraabadaasoo almutacasibiina bianfusihim naftooda ku casabooba yuqadamu waa la hormariyaa bifawaa'idihi fawaa'idi alwala walaa-ulirhiga faa'iidooyinkiisa waxaa lagu hormariyaa almuctiqu kii wax horeeyey ayaa la hormariyaa marka hore fii xayaatihi fii waqti xayaatihi noloshiisa wakhtigiisa intuu asagu nool yahay asagaa walaha iskale walaaul irfi iyo faa'iidooyinkiisa dhan kii wax xoreeyey intuu nool yahay isaga unbaa iskale uma markaa kabacdi takuunu way ahaataa fawaa'idu alwalaa walaha faa'iidooyinkiisu waxay u ahaan licasabati اlmuctiqid kii wax xureeyey qaraabadiisii ayay u noqon oo markii asaga la waayo kii wax xoreeyey haddii la waayo oo u geeriyoodo yaa welihii dhaxlaya oo welihii yaa yeelanaya qaraabadiisii muctiqa qaraabadiisiiw bitartiibihim qaraabada tartiibintoodii ayaa welihuna ugu sugnaada fii irhihi fii irhihi irhi lmuctiqi kii wax horeeyey dhaxalkiisii siday ugu kala tartiibsanaayeen oo loogu kala hormarin jiray ayaa haddana loogu kala hormariya yacni welajeedada hadalkan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye kii muctiqa ahaayoo addoonka xoreeyey haddii la waayo qaraabadiisii ayaa walaha yeelanaya qaraabada naftooda see loo kala hormariyaa wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa loo kala hormariyaa fii tartiibihim tartiibintoodii fii irhi irhi lmuctiq kii muctiq ahayoo wax wareeyey dhaxalkiisii haddii lacala isaga la dhexli lahaa sidii qaraabada loo tartiibi jiray a haddana loo tartiibina ilal akha walaalkii maahan wabnahu wabna alakhi walaalka wiilkiisii maahan fayuqadamaani labadaas waa la hormariyaaho cala aljaddi awoowe waa laga hormariyaa fii hada albaabi baabulwalaa markii la joogo awoowe waxaa ka horeeya meydka walaalkiis iyo meydku caruurka uu adeerka u yahay amaa baabul irsi markaanu joognay baabka dhaxalka haddaan joognay walaalka iyo meydku midka uu adeerka u yahay yaa ka horreyn jiray aljad awowaa ka horreyn jiray ila alakha walaal maahane wabnahu wabna alakhi walaalka wiilkiisii maahan fa yuqadamaani walaalka iyo walaalka wiilkiisii labadooda waa la hormariyaa cala aljaddi awoowaha laga hormariyaa fii hada albaabi baabulwalaa markii la joogo laa fii baabilirhi laakiin baabulirhi kuma kala horreyn baabulirhi awoowaaba horreeyaba oo ibnulakha walaalka wiilkiisa iyo walaalkaba waxaa ka horreeyey awoowaa ka horreeyey baabulirhi markaanu joogno baabka dhaxalka laakiin markii la joogo masأalaة اlwalaa masأalaة اlwalaa haddii meesha ay ku kulmaan walaal iyo meydkan muctiqa ahoo wax wareeyey wiil uu adeer uu u yahay iyo awoowa haddii meesha isla joogaan wiilkuu adeerka u yahay ayaa ka horeeya awoowa waa markaan joogno baabulwalaa saa ka horeeya xukmulwalaa haadaa midkani xukmulwalaa'i waa walaha xukunkiisa walaha xukunkiisa sharciga ahi muxuu yahay xukmu lwalaa'i walaha xukunkiisa waxaa weeye altacsiibu casabaynu binafsi binasabi nasabka lagu casabeeyo fii arbacati ashyaaa afar shay ayuu la mid yahay casabadii nasabka fii arbacati ashyaa afar shay ayuu kula mid yahay casabadii nasabka sheekhu wuxuu kuleeyahay walaha xukunkiisa waxa weeye casabadii casabatu nasabka ahayd oo afar masalo kala mid yahay casabatu nasab casabadii qaraabada casabadii qaraabada casabatu nasabka oo dhinaca nasabka ka imanaysay ayuu afar mas'alo uu kala mid yahay alirhi dhaxalka ayuu kala mid yahay casabatu nasabkii bihi bilwalaa'i walaha wax lagu dhaxlaayo casabatu nasabka waxbaa lagu dhaxli jiray walaha isagana waxbaa lagu dhaxlaa dhinacaas waa isaga mid wa wilaayati taswiiji nikaaxinta mas-uuliyaddeedii casabatu nasabka waxbaa lagu nikaaxin jiray casabatu nasabka oo gabadhan waxaa la dhihi jiray yaa ugu dhow casabatu nasabkeedu yaa ugu dhow ha nikaaxiye ayaa la dhihi jira baabulwalaa haddii la joogana isagana kii asaga muctiqa ahaa gabadhii uu xureeyey qaraabadeedii haddii la waayo muctiqiya kursiga ku soo fadhiisinaya o nikaaxinaya isagaa weli u noqonayo masalada labaad ay isaga mid yihiin casabatu nasabka iyo walaha ay isaga mid yihiin wa taxamuli diyati diyada xambaarideediina waa isaga mid walaha iyo casabatu nasabku diyada xambaarideeda diyada xambaarideeda maxaa loola jeedaa tusaale ahaan ninkan addoonkii uu xoreeyey addoonkii uu xoreeyey ayaa qof dilay khada uu u dilay uma kasaynin yaa xambaari jiray diyada caaqila xambaari jirtay taabudiyan kusoo marnay qaraaba xambaari jirtay qaraabadiisii haddii la waayana addoonkan la xureeyey qaraabadii diyada ka xambaari jirtay maba joogaan yaa xambaaraya diyadaas waxaa xambaaraya man yakuunu lahu lwalaa kii walaha iska lahaa oo muctiqa ah marka taasina waxay isaga mid noqonayaan welihii iyo casabatu nasabkiina masaladaas waa isaga mid wataqadumi horumaridda ayay isaga mid yihiin fii salaati اljanaasati salaada janaasada loo hormarayo taana waa isaga mid waa masalada afaraad taqadum fi ljanaasa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye addoonkan la xoreeyey wuu geeriyooday hadduu geeriyooday yaa ku habboon inuu janaasada imaam u noqdo oo janaasada uu tawaliyo janaasadii inuu tawaliyo imaam u noqdo yaa ku habboon waxaa ugu habboon qaraabadiisa midka ugu dhow haddii la waayana qaraaboo dhan haddii la waayana yaa janaasada ku habboon man yakuunu lahu lwalaa masalatu lwalaa marka ku habboon ninkii walaa iska laha wahuwa lmuctiqu waa muctiqii kii xureeyey ayaa janaasada imaamka noqonay haddii qaraabadiisii la waayo kii xureeyey haddii la waayana kii xureeyey haddii la waayana yani waxaa janaasada bixinaya imaamka noqonaya casabat lmuctiq casabat lmuctiq marka masalada kale oo masأalaة اlwalaa iyo masأalaةu alcasabati biالnafsi alcasabati biالnasabi ay isaga mid yihiin walaa yahbutu walaa tahbutu ma sugnaato masأalaة اlwalaa mas'alada waladu ma sugnaato limustaxiqiihi mustaxiqi اlwalaa'i walaha dadkii xaqa u lahaayoo mutaystay mas'alaة اlwalaa uma sugnaato ilaa cinda faqdi casabati nasabi walaa tahbutu waxaad u celin alarbacatu u celi faacilka saasa fiican walaa tahbutu alarbacatu arbacadan afartan shay oo hadda aanu soo marnay afartan shay ma sugnaanayaan limustaxiqiihi mustaxiqilwalaa walaha dadkii xaqa u lahaa afartan shay uma sugnaanayaan ilaa cinda faqdi casabati nasab casabatu nasab weynteeda agteeda uunbay u sugnaanayaan afartan masalo ti haddaanu ka soo hadlay yani ujeedada sheekhu uu ka waxaa weeye aliri marka la leeyahay soo bilaaba masalaة اliri walaa wax lagu dhaxlaa marka la leeyahay waa goorma cinda faqdi casabati nasab waa ninkan addoonkan la xoreeyey casabatu nasabkiisi markii la waayo markaanu ninkan dhinaxal usoo fadhiisanayo amaa haddii qaraabadii addoonkan la xoreeyey qaraabadiisii intii ay joogaan weliba meesha sooma geli karo iyo muctiqi meesha masalada labaadna sidoo kale wa taxamuli diyati taxamulu diya goormay iman oo wala in lagu xambaaro diyo goormay iman cinda faqdi casabati nasb markii lagu wa taqadumi fii salaati اljanaaza iyadana goormay iman cinda faqdi casabati nasb wilaayati taswiij goormay iman nikaax cinda faqdi casabati nasb afartan mas'alaba waxay iman karaan ninkan la xureeyey qaraabadiisii markii la waayo ayaa afartan mas'ale iman karaan atadbiir haadihii tani axkaamu tadbiiri dibdhigista axkaamteedii halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli mas'alada la yidhaaho masalatu tadbiir masalatu tadbiir ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa addoonkaagii oo xurnimadiisii aada ku xirtay geeridaad geeridaadaad ku xirtay oo maalan waxaa tidhi idaa mudtu fa anta xurun haddaan geeriyoodo markaasaad xorta tadbiiraa la yidhaha tadbiir waxaa loogu tilmaamay liannaka dabbarta ciqtahu liannaka dabbarta cidqahu addoonkan xorayntiisii ayaa dib u dhigtay oo ila almowt ilaa dhimashadaada laga gaaray ma xoroobay marka tadbiir masaladaasaa la yihahda masaladaasuu sheekhu ka hadlay atadbiiru tadbiirku luqatan min luqatin xagga luqada carabiga annadaru fiirin fii cawaaqib alumuuri arrimaha ciribtooda dambe in laga fekero oo la fiiriyo ayaa waxaa la yidhaha tadbiir tadbiir marka luqada carabiga waa arrimaha caaqibadeeda ciribta dambe inaad ka fikirto tadbiir waa qorshayn wey maxaa soomaaliga annagu qorshayn aan ku nidha luqada carabiga waxa kugu soo fool leh ayaad mala awaalaho qorshayn berri maxaad samaysaa berri maxaggee ka dhacdaa berri arrimahaaga see u kala hormarisaa haddiiba ilaahay uu ku gaarsiiyo see u kala hormar qorshayntaasa waxaa la yidhaha luqa carabiya tadbiir arrimahaaga inaad qorshaysato tadbiir wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tadbiirku tacliiqu citqin xuraynta ku xidhiddeedii wey xurayntaasoo min maalikin kii addoonka iska lahaa xaggiisa ka ahaatay bil mowti geerida uu ku xidho xuraynta addoonka waa addoonka xurayntiisii inuu geeridiisa ku xidho taasaa waxaa la yidhaha tadbiir arkaanu tadbiiri haadihi arkaanu tadbiir waa tadbiirka tiirarkiisii addoonka marka mudaber laga dhigayo tiirarka masaladan ay ku dhisanta arkaanu tadbiiri tadbiirka tiirarkiisii alaaatun saddex wey maalikun mid maaliga waa in la helo oo addoonka iskale wa raqiiqun addoonkiina waa in la helo wasiiqatun hadalkiina waa in la helo siiqadii yani loo isticmaalay tadbiirka shuruudulmaaliki maaliga shuruudihiisii haadihi tani shuruudulmaaliki maaliga shuruudihiisii wey maaligaasoo almudabiri ee addoonka dib u dhigaya xorayntiisii maaliga addoonka xorayntiisa dib u dhigayo u dhahaya markaad dhinto ayaad xor tahay shuruudihiisii shuruudulmaaliki maaliga shuruudihiisa maaligaasoo almudabiri ee addoonka xorayntiisii dib u dhigaya alaaatun saddex shardigu albuluuq qaangaar walcaqlu caqli iyo walikhtiyaaru doorasho qofkan addoonka iskaleho dhahaya haddaan dhinto ayaad xor tahay inuu qaangaar yahay waa shard maxaa baxay saqiir hadduu yahay tadbiirku kama ansaxayo saqiir hadduu yahay caqlina waa shardi hadduu majnuun yahay kii addoonka iska lahaa hadduu iska waalan yahay oo isagoo waalan uu yidhaaho haddaan geeriyoodo xoraa tahay ma ansaxayo ikhtiyaarna waa shardi haddii la khasbo oo qasab hadalkaa ku dhaliila ma ansaxayo shardu raqiiqi hadaa midkani shardu raqiiqi waa addoonka shardigiisii addoonkaasoo almudaberi ee mudaberka ahay oo xorayntiisii dib loo dhigay addoonka mudaberka ah o xorayntiisii dib loo dhigayo isagana shuruudihiisii shardu raqiiqi addoonka shardigiisii addoonkaasu almudaberi ee xorayntiisii dib loo dhigay kownuhu kownu raqiiqi addoonka ahaanshadiisa wey hayra ummi waladin caruurta hooyadood hooyadaa kayrkeed waa inuu addoonku noqdo addoon caruur kuu dhashay waa inuusan ahayn addoonku amaa addoon adiga wax kuu dhashay oo caruur kuu dhashay mudaber kama dhigi kartid leannu maba u baahnaba taas mustawladdaa la yidhaha xagga sharciga addoontu hadday caruur kuu dhasho ma dhihi kartid addoon yahay caruurta ii dhashay haddii aan geeriyoodo ayaad xor tahay ma dhihi kartid lanna maba u baahno ra-sulmaalkii ka xorowda xataa ulus looma baahno almustawlada tactiqu min ra'si ilmaal mustawladda waxay ka xorowdaa ra-sulmaalkaaga ulus iyo waxaas baba loo fiirinaa ma haddaad dhimato ra-sulmaalkii ka xorowda marka iyadoo looma baahnabo waxaa shardi ah umuwalada inaysan ahayn oo caruurkuu dhashay addoon shardu siiqati tadbiir haadaa midkani shardu siiqati tadbiir tadbiirka siiqadiisii hadalkiisii hadalkaas shardigiisii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli qaabkee wax loo tadbiiriyaa markaad leedahay addoonkan muddabaran ka dhigi qaabka hadalka loo adeegsanayo shardu siiqati tadbiiri dibdhigista siiqadeeda siiqadaa shardigeedii lafdun waa dhawaq horta inaad dhawaqdo waa shard waa in haddaad tiri niyada niyadan muddabar uga dhig addoonka ma ansaxayso lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bihi bitadbiiri tadbiirka dareensiinaya waa inaad lafdi aad ku dhawaaqdo oo dareensiinaya addoonkii inaad mudabber ka dhigtay tusaale ahaan maxaad leedahay dabbartuka ayaad leedahay waan dib dhigay ama waxaad leedahay khallaytu sabiilaka bacda mowti khallaytu sabiilaka jidkaagii waan banneeyey bacda mowti geeridayda ka bacdi jilibkaagu waa furanya haddaad dhinto jilibkaagu waa furay mudaber wey yani waan ku xoreeye ka dhiganta waan ku xoreey ka dhigan suuratu tadbiir haadihi tani suuratu tadbiiri dibdhigista muuqaalkeedu halkan sheekh raximah tacaala wuxuu uga hadlay qaabka addoonka loo tadbiiriyo oo mudaber looga dhigo suuratu tadbiiri dibdhigista muuqaalkeedii an yaquula zaydun licabdihi zayd waa inuu addoonkiisa ku yidhaaho anta xurun bacda mowti xoraa tahay geeridaydii ka bacdi qaabkaasaa mudabar looga dhigaa anta xurun bacda mowti ow yaquula lahu licabdihi ama zayd waa inuu addoonkiisa ku yidhaaho dabbartuka waa inuu yidhaho waa ku dib dhigay yani mudabbara tahay xukmu raqiiqi lmudabberi haadaa midkana xukmu raqiiqi waa addoonka xukunkiisii addoonkaasoo almudabberi ee la dib dhigay addoonka mudaberkaa xukunkiisu muxuu yahay haddii addoonkan sayidkiisa uu ku yidhaaho haddaan geeriyoodo xoraa tahay hadduu ku yidhaaho see noqonaa ninka shu-untiisa noloshiisa tasarufaadkiisa see la yeeli xukmu raqiiqi addoonka xukunkiisii addoonkaasu almudaberi ee la dibdhigay fii xayaati sayidi sayidka noloshiisa noloshaas dhexdeedana ugu xuguma xukmulcabdi ka xukmulcabdi addoon xukunkiisu la mid yahay addoonkaasu alqinni ee saafi ah addoon saafi ah xukunkiisii uu la mid yahay intuu sayidku nool yahay sayidku markuu dhinto jilibkiisu waa furanya waa xor laakiin intuu sayidku naftu ku jirto waa adeegsan karaa hadduu rabo xataa beecuu gelin karaa lannu cinda almadhab الshaafici yasixu baycu اlcabdi almudaber addoonka mudaberka cinda alimaam shaafici beeciisu waa saxiix waa ansaxay marka addoommadan caadiga uu la yahay intuu sayidkuba nool yahay sayidku intuu nool yahay falahu marka sayidku wuxuu iska leeyahay atasarufu ku tasarufid ayuu leeyahay fiihi fi lcabdi addoonkii uu mudaberka ka dhigay uu ku tasarufi karaa bikayri rahni rahan kayrkiis ayuu ugu tasarufi karaa walow bimaa kiiba ha ugu tasarufo yuziilu huwa maagu almilka waxataa milkiga zuulinayaba xataa waa ugu tasarufi karaa kal bayci waa inuu iska gado oo kale milkigiisaba ka suuliyo bannaanta ayada yani sheekh wuxuu ula jeedaa addoonkan marba haddii mudabar laga dhigo intuu sayidku nool yahay wuxuu la mid yahay addoommada saafiga ah oo khaaliska ah uu la mid yahay falahu sayidku wuxuu iska leeyahay atasarufu inuu ku tasarufo fiihi fi lcabdi addoonka mudabarka tasarufkiisuu leeyahay bikayri rahni rahn kayrkiis inuu ugu tasarufo ayuu iska leeyay bikayri rahnin la yidhi maxaa baxay bikayri rahnin la yidhi waxaa baxay ma rahan dhigi karo addoonkii uu mudabar ka dhigay inuu qof yidhaaho waan kuu rahan dhigi lama ogola laakiin intii aan rahantaas ka ahayn wuu ku tasarufi karaa walow bimaa yusiilu oo marka rahanta maxaa loo diiday beyciiba waa la ogolaaday rahanta maxaa loo diiday oo maalan inaad deyn ka qaadatay kun dolar oo kale ayaad ka daynsatay markaasaad tii adoonkan sii hayso oo addoon uu ka dhigay oga addoonkii aan muddabarka ka dhigay sii hayso ayaad sharci waa kuu diiday rahan kama dhigi karto adoonka muddabarka aha leanna waxaa dhici karta eh, ninkan sayidku inuu si degdega u dhinto maalintii aad adoonka rahan dhigtay ayaa waxaa dhici karta markaad dukaanka kasoo dhaqaajisayba oo adoonkii aad rahan dhigtay inaad geeriyooto addoonkii see noqonaa marka xaalkiisa haddaad geeriyooto waa xoroobi soo miskiinkii daynka aad ka qaadatay marka seeyeel ila addoonkii waa ka xoroobi daynkiina waad ka qabtaa raan marka suurtagal maaha dadkaad ku khayaani marka khayaanay noqon haddii addoon muddo aad tiri nin rahan usii hayso dukaanka markaad soo dhaqaajisaad dhiban karta ewilna shalayna maxaa tiri mar hore aad tiri haddaan geeriyoodo xoraa tahaa tiri markaad ra haldhigtay dukaanka ad ka soo dhaqaajisay waad geeriyood miskiinki muxuu sameyn addoonkii horu ka xiroobi addoonki hadduu hore ka xiroobi miskiinkiisa yeeli marka lacagti inaad ka qabto marka rahan lama ogola walow bimaa yiladi kiiba ha ugu tasaruf hadduu doono yusiilu huwa maagu almilka waxataa milkiga zuuriya waa ugu tasarufi karaa xataa wax milkiga kal bayci beeca kale iska iibin karaa wayabdulu laakiin waxaa ku buraya bihi bimaa yusiilu lmulka wax milkii sameeya hadduu addoonkii ku sameeyo atadbiiru tadbiirkii oo dhan ayaa buray addoonkii mudabber noqon ma haddaad iska iibiso addoonkii aada mudabberka ka dhigtay oo tihi haddaan geeriyoodo xoraa tahay suuqaad ku xiratay oo waad iibsatay haddaad iibsatay mudabbernimadii way baaba'day mudabbernimadii way baaba'day wa annahu sha'ni idaa maata sayidu sayidku hadduu geeriyoodo cataqa addoonkii waa xuroobay sayidkaa geeriyo min aului ay ului maalihi sayidka hantidiisa hantidaas saddex meelood saddex meelood xaggiisuu ka xuroobay wa annahu shani idaa maata sayidu sayidku hadduu geeriyoodo cataqa addoonkii mudabarkaay waa xuroobi min aului ay ului ului maalihi sayidkiisa maalkiisii hantidiisii hantidaas saddex meelood marka loo qaybiyo uludkiisa xaggaasuu ka xuroobay dhinaca uludka ayuu ka xuroobi maxaa loola jeedaa hadalkan hadalkan ujeeddada laga leeyahay waxaa weye sayidkii wuu geeriyoodo hadduu geeriyoodo ilaa addoonkii waa hanti waa lacag waa xooloo kale dhinac markii loo fiiriyo milkiyadda isaga la leeyahay wuxuu la mid yahay lacagta santuuqa ku jirta hanti waayo addoonka maadaama isagu uu hanti yahay dad warahaana ay jiraan oo sayidkii dhexlaaya ay jiraan haddii marka dayn sayidka lagu lahaa markuu dhimanayo oo deynkii xataa addoonkana uusan ku fillayn haddii la iibiyo asaga xataa haddii asaga suuqa la geeyo deynkii kuma filla hantidiisi o dhan haddii suuqa la geeyo hantidiisii oo dhan deynkii kuma filla see la yidhi addoonkii ma xoroobayo markaas ilaa kama baxsana hantidii waxaa la rabaa markii dardaarankii laga bixiyo oo wixii deymankaa laga bixiyo saddex meelood markaas addoonku markuu ku qaabilo oo soo istaago hantidii saddex meelood inuu ka baxsan yahay oo ulud uu yahay markuu soo qaabilo markaasuu xoroobi karaa laakiin markii daynkii la bixiyey haddii asaga hantidii aysan waxba ka soo harayn asagii xataa ma xoroobayo asagii xataa ma xoroobayo wixii la iibinayo lagu deyn baxayuu noqona wixii suuqa lagu xirayo lagu deyn baxayay uu noqonaho ma xoroobay laakiin markii deynkii iyo wixii la bixiyey uluaa soo haray ulukiioo asagu uu ku jiro addoonka soo haray markaasay noqoneen de waa xoroobi cataqa min aului markaas uu fiican yahay markaa hadduu ulu soo haray markii deymankii wixii la bixiyey hantidii saddex meelood ulu aba soo haray bis wey markaas waa la xoreynaya alkitaabatu haadihii midani alkitaabatu axkaamu lkitaabati addoommada kitaabaynteedii iyo heshiiskii addoommada lala gelayay ayuu u kitaabay halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay mas'alat lkitaaba kitaabada ulijeedada laga leeyahay waxaa weeye waa addoonkii in heshiis sayidku la galo oo uu ku yidhaaho intaasoo lacaga haddii aad ii keentid waan ku xureey maalan wuxuu leeyahay kun doolar kun dolar haddaad keentid ood isiisid xuraad kitaabaa la yidhaha marka kitaabo alkitaabatu kitaabadu luqatan min luqatin xagga luqada addamu ugeynwo iyo waljamcu kulmin kitaabada luqada carabiga waxaa la yidhaha shay in shay loo geeyo oo shaygan la aruuriyo oo la jamciyo ayaa waxaa la yidhaha kitaabo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdu cidqin xuraynta heshiiskeedii bilafdihaa lafdi lkitaabati kitaabada lafdigeediina lagu caqdiyo oo lagu heshiiyo ereyga kitaabadaa la adeegsan kaatabtuka waa ku kitaabeeyey lafdigaas waa in la adeegsan wa sharcan misharin xagga sharcigana caqdu cidqin xuraynta heshiiskeedii wey bilafdihaa lafdilkitaabati kitaabada lafdigeediina caqdiga lagu rido oo heshiiska lagu rido biciwadin bedel oo addoonka laga qaadanayona lagu kitaabeeyo bedelkaasoo munajamin la muddeeyey oo laga sugayo muddaa loo qabana addoonka binajmayni laba wakti lagu muddaynayo iyo fa wax ka badan laba waktiyaa laga sugay maalan laba maalmood ugu yaraan haba noqoto hadday doonto laba bilood laba sano waa in laba wakti un lagu muddeeyo shardi wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala kitaabo waxaa la yidhaha xagga sharciga waa heshiis cidqigii oo markaas heshiis lagu gelayo addoonkan in la xureeyo addoonkan in la xureeyona waxaa lagula heshiinaa oo heshiiska loo adeegsanaa bilafdihaa lafdi lkitaaba kitaabada ereygeeda ereyga kitaabadaa la adeegsana waxaa laleeyahay kaatabtuka addoon waxaan kugu kitaabeeyey calaa alfin kun doolar ayaan kugu kitaabeeyey oon kaa rabo fii shahrayni kunkaas oo laba bilood aad kala dhiibayso waa labadii wakti wey laba waqti in lagu mudeeyo caqdiga shardigu fii shahreyni laba bilood waa inaad kunkaas doolar ku dhiibtid bishiiba shan boqol oo doolar iska bixi addoonku marka waa dadaali salka dhulka ma dhigayo ilaa xurnimu doonaya waa shaqaynaa maanta ama dhagax ha jebiyo ama xamaali ha galo waa shaqayn siduu maaragtay xorriyad ku heli lahaa salka dhulka dhigi maayo soo aruurina lacagtii hantidii markuu soo aruuriyo oo sayidka uu u keeno maalintaasuu xorya isagu xor wey maalintaas biciwadin bedel qaadashana lagu kitaabeeyo oo lacag laga qaadanayo addoonka ciwadkaas oo munajamin ee la mudeeyey binajmayni la muddeeyey maxaa loola jeedaa xaalo lagama dhigi karo hadda ii keen bishardi inaad hadda ii keento kunka dollar maya lama ogola waa in muddo loo siiyo binajmayni waa shardi eedana laba wakti waa in lagu muddeeyo iyo fa agara ugu yaraan wey labada wakti laba wakti iyo fa agara iyo wixii kasii badan walow laba maalinba ba allah ka dhigo walow laba bilood laba uun wakti ugu yaraan ugu yaraan arkaankitaaba haadihi tale arkaankitaaba waa kitaabada tiirarkeedii arkaankitaabati kitaabada tiirarka ay ku xidhan tahay arbacatun afar wey sayidun sayidkii oo wax kitaabaynayo wa raqiiqun addoonkii la kitaabaynayo wa ciwadun bedelkii oo lacagtii laga qaadanaya wasiiqatun hadalkii shuruudu sayidi haadihi tani shuruudu sayidi waa sayidka shuruudihiisii sayidkaasoo almukaatibi ee addoonkiisa kitaabeynaya sayidka addoonkiisa kitaabeynaya shuruudu sayidi sayidka shuruudihiisii sayidkaasoo almukaatibi ee asagu wax kitaabeynaya halaaatun saddex shardigo alikhtiyaaru ikhtiyaar waa shardi doorasho waa inaan lagu khasbin kitaabada sayidka ama sayidka haddii lagu khasbo oo la yidhaha bishardi waa ku dilaya ama kitaabe addoonka ma ansaxayo wa ahliyatu tabaruci samafal u ahl noqoshadeediina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofkan sayidkan wax kitaabaynayo qof wax sadaqaysan kara oo tabaruci kara inuu sayidku yahay waa shardi maxaa baxay majnuun iyo saqiir iyo safiih saddexdaa kitaabadooda ma ansaxayso waa saqiir sayidka ama waa majnuun oo aleyh ama waa safiih oo maxjuur calayhi ah oo hantidiisiiba aan loo ogolayn inuu ku tasarufo wa ahliyat اlwalaa'i walaa-u lirhiyaa loola jeedaa welihii dhaxalku hadda aanu ka soo sheekeynay u ahal noqoshadeediina waa shardi sayidku waa inuu ahal u yahay walo inuu ahal u yahay waa shardi walo inuu ahal u yahay la yidhi maxaa baxay waxaa baxay alcabd اlmubacadu addoonkii la bacdiyey la bacdiyey maxaa loola jeedaa nisna xuruu ka yahay nisna addoonu ka yahay haddii addoonkaas nisna xur ka ah nisna addoon ka ah, nisna xur ka ah nisna addoon ka ah laa yahbutu lahu lwalaa wala ma xambaari karo maadaama uusan wala xambaari karin wax ma kitaabayn karo qof kasta oon wala xambaari karin waxba ma kitaabayn karo mukaatabkiyaa ka mida waxaa kaloo ka mida qinigii khaaliska ayaa ka mida waxaa kaloo ka mida addoonkii mubacadka ah ayaa ka mida cid walba oon wala xambaari karin waxuma kitaabin karto shuruud raqiiq almukaatab hadiitani shuruudu raqiiq waa addoonka shuruudihiisii addoonkaasu almukaatabi ee la kitaabaynayo addoonka la kitaabaynayo shuruuduu iska leeyahy shuruudu raqiiqi addoonka shuruudihiisii addoonkaasu almukaatabi ee la kitaabaynayo alaaatun saddex atakliifu takliif waa shari albuluq walcaqliga loola jeeda waa inuu qaangaar yahay waa inuu caqliga yahay shardi maxaa baxay addoon iska saqiira ama addoon majnuunahoo iska waalan heshiiska kitaabada maba xambaari karo ma xambaari karo walikhtiyaarna waa shardi ikhtiyaarna waa shardi addoonka waa inaan lagu khasbin haddaad tiri addoonka kitaabada aqbal waan ku kitaabayn haddii kale waan ku dili ma ansaxay wa anlaa yatacallaqa bihi bilcabdi addoonka waa inuusan ku tacalluqin xaqun xaq waa inuusan la xiriirin xaqaasoo laasimun ee go-an xaq laasima oon laga bixi karinoo go-an waa inuusan addoonka la xiriirin maxaa ka mid a ah xaqa laasimka ka rahn rahanaba loo haystaa dee addoonkii haddii addoon rahan loo haysta uu yahay oo nin aad tiri rahan u sii hayso addoonkaas ma kitaabin kartid xaqurahana ku tacalluqay waaba la heystaaba shuruudi ciwadi lkitaabati haadihi tani shuruudda ciwadil kitaabati kitaabada bedelkeedii bedelkaa shuruudihiisii halkan sheekh raximah ullahu tacala wuxuu uga hadlay kitaabada ciwaday lahayd waan soo marnay ciwadka waxaa loola jeedaa lacagta la bixinayo lacagtaa shuruuday lahayd shuruudda ciwadil kitaabati kitaabada bedelka lagu bixinayo bedelkaa shuruudihiisii arbacatun afar wey an yakuuna ciwadku maalan maal waa inuu noqdo wuxuu wax maal lagu tilmaami karo waa inay yihiin wax addoonka laga qaadayo oo lagu shardiyo wa an yakuuna maalkuna waa inuu yahay macluuman maalkuna waa inuu yahay mid la og yahay qadran wa jinsan wa nawcan wa sifatan maalka aada leedahay addoonka maalkaas ii keen waan ku xurayne waa inuu yahay maal la og yahay qadran wa sifatan wa nawcan wa jinsan nooca uu yahay ma lacaga lacagtu intee la eg tahay lacagtu anwaac badanay leedahay ma doolara ma lacag soomaaliya ma bir ito maxay tahay maxay taaba inaad sheegto wa an yakuuna maalku waa inuu yahay muajalan mid la mudeeyey ilaa ajalin ilaa wakti laga gaaro waa in maalka lagu mudeeyo ajalkaasoo macluumin laysla ogya maalka naftiisa hadda ii keen kuma ansaxayso kun dollaran kugu kitaabay kunkiina hadda halkan soo dhig maya waa in la muddeeyey wa an yakuuna waa inuu yahay maalku munajaban mid la mudeeyey binajmayni laba wakti faagtar wax ka badan weliba laba wakti ugu yaraan addoonkaa loo dhimrino ilaa wixii haddii la dhihi lahaa kun dollaroo aad hal bil soo shubaysa haddii la dhihi lahaa taas waxay colays ku noqonaya addoommadii marka sharciga naxariisu ugu yaraan laba waqti inaad qabto shardu siiqati اlkitaaba haadaa kani shardu siiqati اlkitaabati kitaabada hadalkeedii hadalkaas shardigiisii marka aad wax kitaabaynayso see kitaabada u adeegsanay qaabkee u hadli shardu siiqati اlkitaabati kitaabada siiqadeedii siiqadaa shardigeedii an takuuna kitaabada waa inay ahaato bilafdin dhawaq waa inay ahaato lafdigaasoo yushciru dareensiinayo bihaa bilkitaabati lafdi kitaabadii laga fahmi karoo dareensiinaya waa inuu noqdo kaatabtuka oo kale waa ku kitaabeeyey ama waxaad leedaha anta mukaatabun calaa kadaa maalkaasaan kugu kitaabeeyey wax uun laga fahmi karo kitaabada inaad ku dhawaaqdo suuraة اlkitaaba haadihi tani suuraة اlkitaabati waa kitaabada muuqaalkeedii qaabka wax loo kitaabeeyo suuraة اlkitaabati kitaabada muuqaalkeeda an yaquula zaydu licabdihi zayd waa inuu addoonkiisa ku yidhaah kaatabtuka waa ku kitaabeeyey calىa diinaarayni laba diinaar ayaan kaa rabaa oon kugu kitaabeeyey labadaas diinaaroo tadfacuhumaa lii aniga aada ii dhiibayso fii shahreyni laba bilood waa labadii wakti soo ma aragtid laba bilood dhexdooda aada iigu dhiibayso fii kulli shahrin bil kasta dhexdeeda diinaaruna ahaado bil kasta waxaan kaa rabaa hal diinaar fain addaytahumaa haddaad gudato yacni diinaar labada labadii diinaar lii aniga haddaad iisu gudato ood keento fa anta xurun xoraad fa yaquulu alcabdu addoonka isaguna wuxuu leeyahay qabiltu kitaabadii waan aqbalay ayuu leeyahay isaguna xukmulkitaabati hadaa midkan xukmulkitaabati waa kitaabada xukunkeedii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay xukunka sharciga uu ka qabo kitaabada maxayd xukmulkitaabati kitaabada xukunkeedu cidqulmukaatabi addoonka mukaatabkaa xurayntiisiiu biadaa'i jamiicilmaali maalka dhammaantiis gudashadiisa uu ku xuroobay hadduu hantidii oo dhan uu iska bixiyo xukunka kitaabada waa inuu xoroobo asna oo xorriyaddiisa u helo xoolihii oo dhan hadduu laakiin intii hal dirham hal dirham intuu ku baaqi yahay xurnimo ma helayo isaguna maalan kunkii doolar hal doolara ku baaqi ah xurnimo ma helayo isaguna biadaa'i jamiici lmaal maalkao dhan waa inu guto wa jawaasu faski caqdihaa caqdi lkitaaba kitaabada heshiiskeeda heshiiskaa fasakhiisa fasakhaas bannaanaashadiisa lahu lilcabdi addoonka inuu heshiiska iska fasakho inay bannaan tahay qabla daalika qabla aladaa intuusan hantidii dhiibin waa ka bixi karaa heshiiska kitaabada axkaamteeda waxaa ka mid a ah, addoonku inuu heshiiska ka bixi karo intuusan qarashkii bixin kunkii doolar oo markaas lagula heshiiyey intuusan kunkii doolarba bixin wuxuu dhihi karaa cajastu nafsii can ilkitaabati nafteyda kitaabadii waan ka cajsigeliyey wafasakhtuhaa kitaabadiina waan iska fasakhay bis waa u tahay sharcigu u ogolyahay wa cadamu jawaasihi jawaasi lfaski fasakha banaanaashadiisa banaanaashadaas la aanteedu wey lisayidi sayidka aysan u banaaneyn laakiin dhinaca sayidka fasaku kuma banaano marba haddii sayidku uu yihaaho kun doolar ayaan kugu kitaabay oo heshiiskii uu dhacay ma dhihi karo kitaabadii waan ka baxay addoonnimadaadii igula sii joog ila alabad ilaa weligaa addoonay aho ma jirto marka kitaabadu maxay ka mid tahay min alcuquudi aljaa'izati min darafin wa laasimatin min darafin aakhar kitaabadu waxay ka mid tahay heshiisyada dhinacna jaa ahoo u furan inuu ka baxo dhinacna aan ka bixi karin heshiiska cuquud noocaasaa jirta heshiisya noocaasaa jirta oo dhinacna u furan inuu heshiiska isaga baxo dhinacna aan la ogolayn dhinaca sayidka lama ogolo kama bixi karo ilaa wuxuu sayidku fasakhi karaa sayidku wuxuu heshiis ka bixi karaa ilaa in cajisa alcabdu addoonku inuu ka caajiso maane can adaa ilmaal maalka gudashadiisa addoonkii intuu wareegay labadii biloodoo la yidhi lacagta ku keen wuu wareegay wuu wareegay waa soo waay markaa muxuu dhihi karaa sayidku waan fasakhay heshiiska wa jawaasu tasaruf alcabdi addoonka tasarufkiisa bannaanaanshadiisii wey fil maali maalka uu isaga tasarufi karo alladii maalkaasoo bayna yadayhi addoonka hortiisa ahaaday bimaa iyoladii kii uu ugu tasarufi karo laa tabaruca samafal fiihi maaga dhexdiisa uusan ahaanin walaa khadara khadarna aysan ku jirin uu ugu samafali karo kitaabada xukunkeeda waxaa ka mid a ah, addoonku inuu ku tasarufi karo filmaali alladii maalkaasoo bayna yadayhi maalka isaga hortiisa adila addoonka waa shaqayna ama xamaali ha galo ama dhagax ha jebiyo soo helay hantidaas markaas uu helay sodono ugu tasarufi karaa laakiin maxaa shardi ah bimaa laa tabaruca fiihi waxaan samafal iyo sadaqo ka ahayn waxaan samafal iyo sadaqo ka ahayn maxaa loola jeedaa inuu beec geliyo ilaa labadii kun oo dollaraa laga sugi mogto mar dharuu ku gelinaa mar saliiduu ganacsi ku sab marba meesha uu arko ribaxa faa'iidada tijaaro waa geli karaa iyo gedgedin maalka uu gedgediyo maalka uu gedgediyo walaa khadara khadarna aysan ku sugnayn laakiin khataraan ku sugnayn waxaa loola jeedaa ka qardi inuu qof amaah ama deyn uu siiyo waa khatarta qofki waa inkiri karaa inuu qof deyn siiyo amaah uu siiyo may lama ogolado wa wujuubi dafci aqali mutamawalin shay la maaleysto kan ugu yar dhiibistiisa dhiibistaas waajibnimadeedii wey cala sayidi sayidka ay waajib ku tahay lilcabdi addoonkana uu u dhiibo wax la maaleysto hanti laga dhigto waxa ugu yar waa inuu addoonka u dhiibo ow amase xaddihi xaddi aqali mutamawac shay la maalayso karoo hanti laga dhigi karo kan ugu yar ka rididdiisii canhu can ilcabdi addoonka inuu ka rido sayidku wax hanti laga dhigto waxaa ugu yar ulijeedada sheekhu masalada uu ka leeyahay waxaa weye waxyaalaha sharcigu uu sayidka waajib uga dhigay waxaa ka mid a laba kunoo doolar haddii heshiisku uu ku dhacay wax hanti bini aadamku uu ka dhigto ugu yaraan waxa ugu yar waa inuu ka cafiyo waa inuu ka cafiyo maalan muxuu leeyahay labadii kun oo dollar toban dollar oo kuu cafiyo ama inuu siiyo uu ku taakuleyo yihaaho war tobankan dollar bal xoogaa sii kaasho haddaad ganacsi ku samayn karto labadii kun si aad u raadiso ganacsi samey tobankan inuu u dhiibo ama inuu ka rido waajibay ku taha wax la maalaysto kan ugu yar waajibay ku tahay sayidku isaguna inuu sameeyo almustawlada hadihi tani axkaam almustawlada addoontii laga walad dhashaday oo caruurta u dhashay sayidkii axkaamteedi halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu rabaa inuu uga hadlo addoonta la yidhaaho mustawladada addoontan mustawladada axkaam ayay uga duwan tahay addoommada qaybo ka mid a ah. axkaamtii u rabaa sheekhu inuu noo sheego almustawladatu addoonta mustawladada ah hiya mustawladadu alamatu waa addoon allatii addoontaasoo wadacat dhashay maa shay dhashay shaygaasoo tajibu fiihi shayga dhexdiisa quratun diyo ay ka waajibto wax diya ay ka waajibto addoon dhashay oo qurada waan soo marnay kitaabudiyaad kitaabudiyaad ayaan ku soo marnayo qurada waxa weeye haweenayda iyadoo uur leh uurkeedii haddii bannaanka lagu soo tuuro maxaa ka waajibaya qura quradaas oo ah addoon ama addoon haddii la waayo sida casriga hadda aanu ku noolnahay oo kale shan neef oo geela ayaa ka waajibaya marka addoontu maxay mustawlado ku noqon kartaa mustawlado maxay ku noqon kartaa oo la dhihi karaa ninkaan caruuray u dhashay mustawladuna waa maguurto axkaamteeda maguurta la yihaaho beec iyo lama gelin karo sayidka marba haddii addoontu caruur ay u dhashay caruurtaasi ku sharafowde beec ma gelin karo maguurtaa la yidhaho addoonta marka waxay mustawlado ay ku noqon kartaa ugu yaraan wax diya ay ka waajibto inay dhasho oo sayidka ay u dhasho sayidka uu dhashay wax diyaba ay ka waajibto wax diya ay ka waajibto marka maxaa ugu yar ka mudqatin cad hiliboo dhicisaba allah ka dhigo cad hiliboo dhicisaba oon walow inuu noolaado shardi maa cad hiliba ayay dhashay maxay noqonee mustawlado mustawlada biixbaali sayidihaa bisababi ixbaali sayidihaa addoonta sayidkeedii sayidkaas uurayntiisa sababtiisana ay ku dhashay sayidkiiyaa uureeyey sayidkaasoo alxuri ee xorka ahaa sayidkeedii xorka ahaa ayaa uureeyey markaasay dhicis dhashay dhicis baa allah ka dhig waa ugu yaraana laga soo qabtay hadday cunug nool dhashana kasii fiican dhicis hadday dhasho xataa maxay noqoneen mustawlad xukmu mustawladati haadaa midkan xukmulmustawladati addoonta mustawladadaa xukunkeedu xukmulmustawladati adoonta mustawladada xukunkeedu waxaa weye annahaa addoonta mustawladada tactiqu hiya iyadu waa xoroobe wa waladuhaa waladkeedii iyo caruurtii ay dhashana waa xoroobayaan oo maxay ku xoroobayaan bimowti sayidi sayidka geeridiisay sugayaan sayidka hadduu dhinto bis waa xoroobayaan iyaday caruurteedii xaggee ka xorooya min loo fiirin sidii addoonka mudabarka ahaa maya min rasilmaalay ka xoroobaya dayndayn iyo uluulu iyo shaqo kuma lahay sayidku ma dhintay horta mustawladana ma ahayd oo shuruuddii mustawladada ma laga helay iyada iyo caruurteedii maalintii naftu ka baxdo sayidku waa ku xureeyo uma baahno marka halkan waxaad ka fahmay masaladii markaanu dhehaynay addoonka mudaberka ah shuruudihiisa waxaa ka mid ahaa inuusan ahayn umuwalado addoonka mudaberkaa shuruudihiisa waxaa ku jiray waa inuusan ahayn umuwalado addoonka mudaberka waxaanu nihi marka umuwalado uma baahna addoon mudaber in laga dhigo maxaa yeel iyadu markay sayidku dhintay iyadaba iska xoroonaysaa waxaan kaloo waxaa ka soo qaadan looma fiiriye ra-isulmaalkii ka xoroobi daynaa istiqraaqiyey iyo hantidii oo dhan daynay noqotay iyadu waxaa ma dhegaysato shaqana kuma laha mare ka xoroobi addoonka hadduu wa anna lisayidi sayidku wuxuu kale iska leeyahay alintifaaca ku nafcin biha bilmustawladati mustawladada intuu nool yahay waa ku nafcin karaa wuxuu u nafcin karaa yani waa xaaskiisii waa jimaaca caruuray maaragta u dhale waa adeegsan karaa wahaakada waa ku nafcinaaba wa taswiijahana waa leeyahay inuu guuriyo asagu hadduusan markaas uusan naagaysanaynin inuu nin kale u guuriyo ku nikaaxiyana waa leeyahay ijbaaran uu ku nikaaxiyo min ijbaarin qasab low addoontiisii wey addoontiisii wey ijbaar uu ku nikaaxin karaa laa rahnahaa maya rahan maya addoonta mustawladada ma bannaana inuu rahan u dhigo sayidku oo nin intuu dayn ka soo qaato uu yidhaha addoontan sii hayso addoontan sii hayso leannu haddii addoontan sii hayso la yidhaha maxaa ka dhalanaya addoontii ninkii hadduu daynkii keeni waayo addoontii inuu suuqa ku xirto mustawladdana waa maguurtoo beec ma aqbasho marka rahan loo suurtagal maaha rahan lagama dhigi karo walaa tamliikahaa addoonta mustawladada milkisiinteediina laa rahnahaa ma laha rahandhigideedii walaa tamliikahaa mustawladada milkisiinteediina ma laha min hayrihaa mustawladada qof kayrkeeda ah inuu milki siiyo qof kale inuu u hibeeyo ilaa addoommada waa laysku hibeyn karaa waa maal inaad tiraa addoonteeda mustawladada ah caruurta ii dhashay hebelo waa ku siiyey maya ma guurto ma guurtaa la yidhaha hibana ma aqbasho rahanna ma aqbasho beecna ma aqbasho waxay sugi geeridaada xukmu man xabilat min alibaa'i min ayri maalikiha haadaa midkani xukmu man shaksi xukunkiisii wey haadaa midkani xukmu man haweeney xukunkeedii wey haweenaydaasoo xabilad uu raawday haweentaasoo min alimaa'i ee addoommada ka mid a min gayri maalikihaa maaligii iyada iska lahay gayrkii iska uuraday haddii maaligii addoonta iska lahay uu uureeyo haddan ka soo baxno mustawladdaa la yidhah taas casharkan ku soo qaadana halkan muxuu rabaa sheekh inuuga hadlo addoontii waa la uureeyey yaa uureeyey min hayri maalikiha qofkii addoonta iska lahaa maahana qof kala uureeyey addoontii xukmu man haweeney xukunkeeda haweeneydaasoo xabilad uuraawday haweeneydaasoo min alimaai addoommada ka mida min gayri maalikihaa maaligii iyada iska lahay gayrkeedna ka uuraawday binikaaxin bisababi nikaaxin nikaax u nikaaxsaday sababtiisay ku uuraawday oo nin kalea nikaaxsaday ninkii iska lahaa oo milkulyamiinka ku lahaa mooyee nin kalaa intuu nikaaxsado uuray oo amase shubhatin ama shubho ayuu ku uureeyey shubhada maxaa loo jeeda waa ku khaldanmay naagtiisu u malaynayo naagtiisu u malaynayo waa ku khaldanmay markaasuu uureeyey oo amase zinan ama zinuu ku uureeyey ama waa ka zinaystay xaaraan ayuu uga zinaystay intaasoo mas'alo hadday ku uraawdo nikaax ama shubhu ama zino oo kii iska lahay mooye qof kalena uu uureeyo annahaa addoontaas xukunkeeda waxaa weeye laa tasiiru uma waladin uma walado uma noqonayso lahu shaksigii uureeyey shaksigii ureeyey uma walado uma noqonayso ma u noqonayso wa in malakahaa walow malakahaa haba milkiyo hadduu doono ma u noqonayso oo markaas kabacdi haba soo milkiyo marku marku ureynayey ma lahayn markuu uureeyo kabacdi soo milkiy uu soo iibsado mastowlada noqon mayso lannahu markaad adiga aada uureynaysay horta milkigaaga ma ku jirtay maya markaad uureynaysay milkigaaga haddaysan ku jirin oo waxaad ku uuraysay nikaax adoon iska lahayn adoonta waxaad ku uuraysay shubho oo haweenaydii adigu aad qabtay ayaad u malaynaysa ama addoontaadii ayaad u malaynaysa shubhaad ku uuraysay ama zinaad ku uuraysay umlado kuu noqon mayso mastowlado kuu noqon mayso oo uma noqonayso qofkii uureeyey qofkii ureysay uma noqonayso mustawlado la dhihi maayo geeridiisay sugeen ninkii ureeyo zinada ku ureeyey ama shubhada ku ureeyey ama nikaaxa ku ureeyey geeridiisay sugayoo mustawladay u noqoneen ma la dhahay ma la dhahay waa in malakaha walow malakaha bacdi markuu ureeyey kabacdi haba soo milkiy hadduu doono wa anna waladahaa hawe haweenaydaas mustawla haweenaydaas addoonta ah caruurkeedii addoontaas yacni la ureeyey caruurkeedii fi shubhati shubhada dhexdeeda xaal uu ahaaday waladku xurun waa xor maxaa loola jeedaa ninkaana ku khaldanmay naagtiisu u malaynaayey naagtiisu u malaynaayey addoonkan nin islaameed uu iska leeyaho naagtiisa u malaynaayo waa uuro cunugay dhashay cunugaas maxaa lagu xukuma ma addoona mase xoraan ku xukumayn waa xor leannu ninkan ilmihu uu dhalaba xoray u noqon lahaayeenoo naagtiisu u malaynayo addoontan wuu ku khaldanmo markuu wadinayay xaaskiisii uu u malaynayay ilmihii marka ay u dhasho xoray noqonaya wa fii kayrihaa kayru shubhati shubhada kayrkeed xaal weladku ahaaday markii lagu khaldanmo shubhadaas lagula khaldamnayn maahane zina maala lagu uureeyey ama nikaaxa lagu uureeyey raqiiqun markaas weladku wuxuu noqonaa addoon markaas addoon noqon yuu addoon u noqonaa limaaliki lamati addoonta ninkii iska laha kii ureeyey ma ahan kii iskalahayo cunuggaas waa doon maraa yani masalada takyiifkeeda fiqiga ah kayfiyadeeda fiqiga waxaa weeye nikaaxuu ninkani ku urey addoonta laakiin asagu iskama laha nikaaxuu ku ureyey laakiin iskama laha cunugay u dhashay cunugaas addoonuu noqonaa yuu addoon u noqonaa limaaliki اlamati laa laka adiga addoon kuma noqonay lanna waxa weye hooyada yaa iska hooyada waa iska ninka kale somaa ilmaheedana saa hadduu rabo suuqa kaaga xidhanay suuq hadduu rabo ilmihii ad gashay waay suuqu kaaga xihan waa tabaca lilumi hooyadu raaci walaad mar walbaba wallaahu ilaahay aclam cilmi badan wasalى اllahu allah naxariisto calaa sayidina sayidkeenna allah naxariisto muxamedin waaalihi sayidkeenna muxamedan allah naxariisto wasaxbii asxaabtiisa allah naxariisto wasalama allah nabadgeliyo wbilaahi towfiiq ikhlaas aan aqrin